bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam الbkhariyu raximah اllah taعalى qala الإmam الbkhariyu raximah اllah taعalى bab إda kariha an yaأkula maca cabdihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa kariha haddii uu naco an ya'kula maca cabdihi inuu addoonkiisa la cuno waxaa qofku hadduu dhibsado ama uu kahdo addoonkiisa inuu wax la cuno qaala xadaanaa moxamed bnu salaam wahuwa albiikandiyu qaala ahbaranaa maqlad bnu yaziida wahuwa alqurashiyu alxaraaniyu saduuqun lahu awhaam akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslimu wabu dawuuda wاnnasaa-iy wbnu maaja qaala ahbarana bnu jurayj wa huwa cabdulmalik bn cabdilcaziiz bni jurayj qaala ahbaranii abu zubayr wa huwa muxamed bnu muslim bni tadrus annahu samica rajula nin ayuu maqlay yas'alu jaabiran jaabir su'aalayo can khaadimi rajuli ninka qofka u khidmaynaya xaggiisa idaa kafaahu khaadimku hadduu ninka ka kaafiyo almashaqata mashaqada iyo walxara iyo kulaylka marka idaa kafal qaadimu waayo hu arajula ninka uu ka kaafiyo khaadimkii baa ninka wuxuu ka kaafinayaa shaqada dhibkeeda walxara iyo cunnada kulaylkeeda ile cuntadii dab baa lagu karinayaaye cuntada dabkeedii iyo hadduu ka kaafiyey oo ka galay uu ka galay ninkaasuu wax ka weydiiyey marka amara nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiguma wuxuu amray an yadcuwahu inuu u yeedho cunnadii markuu soo sameeyey uu ka kaafiyey rasuulkuma wuxuu faray ou amray in uu u yeedho ninkaas ou la cuno wax qaala nacam buu yidhi haah fa in kariha axadukum midkiin haddii uu noco an yacama macahu inuu wax la cuno falyucimhu ha quudiyo uklatan luqmad ha siiyo fii yadihi gacantiisa yani ha ku siiyo oo haddii marka uu xoogaa dhibsanayo inuu la fadhiisto wax la cuno xoogaa inta luqmad yar ha u taago nacam oo cunadaasi waxa la cuno meeshaa marka waxaa laga qaadanaya xadiidkai aan soo marayna adcimuuhum mima tadcamuun iyo waksuuhum mima taksuun waxa weeyaan waxaad cunaysaan wax ka mid a intaad oo kale siiya maaha ujeedadu hadii adiga aad yacni wax badan cun cunto maalan inaa asaguna intii oo kale siisa qasab maahan ayb xadiidkan ibnu xibbaana soo saaray min dariiq ibni jurayj imaam axmedna waa soo saaray min dariiq ibni lahiica nuuruddiin alhaythamiyu majmacu zawaa'idka wuxuu ku yidhi xadiidkan markuu imaam axmed u tiiriyey kadib can dariiqi abi zubayr can jaabir rawaahu axmed wاطabaraaniyu fi الصagiir binaxwihi waisnaaduhu xasan ayuu yidhi xadiidka marka isnaadkiisu waa xasaniyey nuuruddiin alhaythami ayb laakiin wاطabaraaniyu fi sagiir taas war baa ku jiro waa mucjam lwsadka meeshuu ku wariyey sagiirka maaha ayb marka xadiidku eh, shaahidna waa leeyahay saxiixeynka iyo kayrkoodba ku sugan ayb ibnu maajahna waa wariyey isagoo min xadiid ibni mascuud ah sida buusiiri uu sheegay itxaafu lkhiyara ayb ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fa in kariha axadukum taas waa munaasabada meesha haddii midkiin uu dhibsanayo siyaabo badan u dhibsan karaa de ninkan addoonkaa marka inuu wax la cuno qofkii waa dhibsan karaa mararka qaar dad kale iyo waxbaa u joogo ama yacni waxaa laga yaabaa isaga nafsad ahaanba inuu u dhibsanayo marka dhibsigaasi dembi ma ah laakiin inaad wax siin weyso waay waxa markaa xoogaa edabta aan u fiicnayn haddii u dhibsanaayo waxa siiya isagana cuntadii waxa ka siiya uu soo kariyey leanna qofkii intuu kulaylkeeda iyo mashaqadeeda gala haddana inuuna waxba ka cunin niyad ahaan aaday u xun tahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yudcimu alcabda addoonka ayuu quudinayaa mimaa ya'kulu waxa uu cunayo wax ka mida ayuu ku quudinayaa qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qaala xadaanaa marwanu marwanu bnu mucaawiya huwa marwanu bnu mucaawiyata alfazariyu can اlfadl bni mubashir wahuwa fiihi liin fiihi liin dacfi baa ku jiro qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaqulu kana الnabiyu sal ll slama yuusii bilmamluukiina khayran nebiga addoommada khayr buu ku dardaarmayay shanigooda wayaquulu aطcimuuhum mima taأkuluun waalbisuuhum min labuusikum walaa tucadibuu khalqa allahi ilaahay khalqigiisa cadaabinina xadiidkan musanifka horaan usoo marnay taqadama hada alxadiid markii hore laakiin min ariiqi saciid ibni sulaymaanuu ka keenay haddana wuxuu ka keenay cabdullaahi bnu maslama ayb cabdullahi bnu maslama marwaanuu ka warinaa saciid ibnu sulaymaanna marwaan buu ka warina marka xadiidka labadiisa sheekhou kala duway labadiisa sheekh ayuu labow ka kala dhigay laba sheekh marka takraar ma ah xadiidkan marka raqamaa la siiyey mukarar ma aha mar haddii xadiidku uu sanad kale ku keenay ee dariiqan dariiqii hore ka duwan yahay laba xadiid ay u xisaabaan culamaa lxadiid adiga laakiin waxaa laga yaabaa inaad matniga keliya fiirinayso waa isku mid inaad iska tiraadin laakiin haddii sanadku wax un ku kala duwanaadaan laba xadiiday noqonayaan kitaabkan marka mukararaad inuu leeyahay baad arkaysaa axaadiid uu mararka qaar kusoo celiyo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yujlisu ma fariisinayaa khaadimahu ninka u adeegayo macahu isaga maciisa idaa akala markuu cunayo soo fariisa ma dhahayaayo ma la fariisanayaa khaadimkiisa wax ma la cunayaa mid kastaa fiqi gaara ku jira kii hore karaahada inuu isaga dhibsan karo kanna hadda waxa weeyaan inuu la fariisto oo addoonkiisii wax la cuno wax nuqsaano ay leedahay male bal waa tawaaduc qala xadaanaa musadadu wahuwa bnu musarhad qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can ismaaciila bni abi khaalidin an abiihima idin dhigan marka an abiihima ku dhigan can abi khaalid huwa huwa can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal l slam qaal ida jaaa axadukum midkiin haddii uu idaa jaaa axadakum midkiin haddii uu ula yimaado khaadimuhu khaadimkiisa biacaamihi uu ula yimaado cuntadiisii falyujlishu ha fariisiyo fariisaha yidhaahdo fa in lam yaqbal haddii uunan aqbalin falyunaawilhu minhu ha u dhiibo cunnada wax ka mid a ha siiyo haddii uunan fariisanaynin da meelaha qaarkood dadkayba ku jirtaa waxaasnaa ninka oo shaqaalaha ah ama cunnada io soo kariyo guriga ka adeego iyo ninka uu u shaqeeyaa meel islama fadhiisanayaan curfiga wadamada qaar saas u xataa haddii la yidhaha warkaale inta soo fadhiiso ninku wuxuu dareemayaa dhibaato ma aqbalayaiga dhaafqofkan markaa yani batroonigii maan la fadhiisan karaayuu leeyahay xoogaa soomaalida dabeecadahaas waa ka roontahay alxamdu lilah xoogaa waxyaabahaas kibirkaas iyo inaga waa waxoogaa waa ka roonna meelaha qaarkood hadda muritaaniya oo kale dhulkan hadda muritaaniya oo kale adoon addoonnimadii baa weli ka jirto dowladdii marka addoonnimadii waa zuulisay ma rabto waa la joojiyey dadkii isma addoonsan karaana la leeyahay haddana ninkii addoonka ahaa meeluu aada ma yaqaano isagii baaba marka wuxuu aaminsan yahay inuu addoon yahay mar walba dadkan haddii aniga xornimo la siiyey inteen aadaayuu leeyahay dadkan aniga ileh xaggan ka aadaayuu leeyahay marka dhib iyo murug baa usoo ziyaadaysa hadduu ka taga cidda waxa marka dadku waxa ay ku koraan ama dhaqanka ay ku koraan curfigu taahiiru ku leeyahay acraafta ayaa kala dudwanaanayso mararka qaar de curfiga qaar ninka sayidka in wax lala cunaba yacnii ninka xataa ma kusoo dhacayso shaqaalaha waxaas marka ma falyunaawilhu minhu ha u dhiibo ayb qala xadaanaa bishr bnu muxamed wa huwa almarwasiyu qala ahbaranaa cabdullaahi wa huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa abu yunus albasriyu abu yunuskan magaciisa waxaa la yidhaha xaatim ibnu abi sagiirata abu yunus albasriyu hiqat min asaadisati akhraja xadiidahu asxaabu lkutub الsita can ibni abi mulayka cabdullaahi bnu cubaydillaahi ibni abi mulayka qaala qaala abuu maxduurata abuu maxduura wuxuu yidhi abuu maxduura yo ahaana ya muadinkii rasuulku ahaa abuu maxduuran muadinkii maka ka adimi jirayo saga nebigaa maka muadin uga dhigay masjidulxaraamka qaala abuu maxduurata waxau yidhi kuntu jaalisan cinda cumara radia allaahu canhu cumar agtiisaan fadhiyey id jaaa safwaanu bnu umaya safwaan ayaa ula yimid bijafnatin xeero badar ku jiro yaxmiluhaa nafarun dad ay xambaarayaan fii cabaa'atin busto ay ku qaadayaan ay ku xambaarayaan fa wadacuuha bayna yaday cumara cumar hortiisay dhigeen fadacaa cumaru cumar wuxuu u yeeray naasan dad masaakiina oo masaakiin ah wa ariqaa'a iyo kuwa addooma ah buu u yeeray min ariqaa'i naas dadka addoommadoodii ah xowlahu dhinacyadiisa ah fa akaluu macahu way la cuneen uma qaala cinda dalika meesha agteedu wuxuu ku yidhi facala allaahu biqowmin allaha ku sameeyo qolo ow qaala ama waxa uu yidhi laxa allaahu allah fool xumeeyo laxa llaahu ay qabaxa qowman qolo yarqabuuna can ariqaa'ihim addoommadooda nacayaan qolo yacnii addoommadooday dadka u shaqeeya nacayo waxay waxaa allah ku sameeyo ayb yarqabuuna can ariqaa'ihim addoommadooda nacayaan an ya'kuluu macahum inay la cunaan qolo dhibsanayso waxaye waxaa allah ku sameeyo fa qaala safwaanu safwaan waxa uu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartaye maa nargabu canhum ma nacno oo ma nacayno walaakinaa nasta'hiru calayhim laakiin waa ka sadbursannaa nastairu calayhim yani waxa fiican annagaa qaadano cuntada yacni fiican iyo meeshay ka fiican tahay iyo annagaa qaadano waxaa kalaan u reebnaa iyaga aan siinaa laa najidu ma helayno wallaahi baan ku dhaartay min aطacaami cuntada xaggeeda adطayiba kan wanaagsan maa nakulu waxaan cunno wa nudcimuhum ayagana aan ku qoodinno wuxuu leeyahay cunnada inta fiicani annaga ayaga nama wada deeqdo marka annagaa ka xulanno intaas fiican ayb maa nakulu ma cunayno yani maa najidu laa najidu wallaahi baan ku dhaartay ma helayno min aacaami ayibi cuntada wanaagsan xaggeeda maa nakulu waxaan cunno wa nudcimuhum ayagana aan ku qoodinno ayib xadiidkan marka aharkan cumar eh, ibnu kahiirna waa wariyey kitaabkiisa musnad ulfaaruuqa iyo kow raqamka ah musanifkuuna ka wariyo wuxuu yidhi qaala albukhaariyu kanuu keenay marka markaa kadibna wuxuu dabageliyey dariiq labaad oo can abibakr bakr bni durayd abuu bakr ibni duraydka adiibka ah yaa warinaya can caliy bni dakwaan can kahiir bni yaxya can saalimin can abi caamir can ibni abi mulaykata can ibni cabaas ayuu ka dhigay marka waxaana ku jirtay cumar inuusan la cunin dadkaas riwaayada dambe marka waxay leedahay cumar maba cuninba cuntadii waa iskaga tegay ibnu kahiir marka labada kan iyo ka dariiqa kale markuu keeno waa ka aamusay waxba yacni ma xukumin xasan iyo daciif iyo midna ma unan dhihin ayb marka xadiidkan isnaad ahaanna waa saxiixoo ragga ku jiroo dhan waa iqaad weyaan macnihii uu tarjamada u keenayna waa tusaysaa marka kitaabka mawquufaadna waa leeyahay marfuucaadna waa ku jiraan xadiidkii hore marfuucu ahaa midkan dambena mawquufun calaa cumar waxayna ku tusee saxaabada tawaaducooda iyo adduunyada inaysan macno la lahayn iyo ruux hadda adduunyo aad ka badan tahay wax kale waxweyn ma dheerid bal waxaa laga yaabaa isaga inuu wax ku dheeraadaba marka iyaga dadkan addoommada iyo dadka u shaqeeya iyo waa iskala fariisan jireen waxna waa la cuni jireen taana marka waxaa weeyaan tawaaducooda badnaantiisa iyo siday kibirka uga fogaayeen iyo waxyaabahaasay ku tusaysaan ayb haddii marka iyagu ay sidaa ahaayeen annaga xaggee joognaa marka iyagiiba ummadda ugu khayr badnaa baa sidaas ahay qofku marka inuu xoogaa basiid iska ahaadaa fiican noloshuna saasay ku roon tahay cabdullaahi bnu lmubaaraga waxaa la yidhi isagoo meel socdo ayaa biyo u baahday biyo ceel buu ku leexday marka dadku isgarbinayaan dhinaciisa marka isagana laga garbiyey biyihiibuu cabay waa iska tegay markaasay dadkii la socday xertiisa ahay waa la yaabeen marka dadkan cabdullahi bnu lmubaarak garbinaya cabdullahi bnu lmubaaragna haybad weynuu lahaa aad u weyn baqdaadu intuu soo galay ayaa baqdaad dhanba waxay noqotay sidii kumanaan kun aad daba ordaysa gabadhii jaariyada ahaydee eh, haaruunu rashiid baa intay saan u fiirisay iyay waxay tidhi ina haada su'dud sayidnimada tan waayay tiri nacam isagoon dadka qasbin dhibin ul ku soo kaxaysanin iyay iska daba socdaan markaasay tiri ilaahan ku dhaartay haaruunu rashiid intaan ma soo jamcin karo ilaa bilcasaa dadka in la guulguulo oo la yidha waa laydin ganaaxa ama waa laydin garaaca si kale intaan uguma imaanayso saasay yidhi ay tiri <laughs> marka cabdullaahi ibnu mubaarak oo sidaas ahay meeshaas waa lagu garbiyey markaasaa xoogaa dadkii oo ka xunow arkay yaqaanay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi eh, inaha alxayaatu nolosha dhabtaasaan waay dadka inaadan ka dhex baxsanayn iska weynaysiinin ummadaas aad ka mid tahay laguba aqooninba nolosha ah, saasay ku fiican tahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa nasaxa alcabdu lisayidihi addoonku haddii uu u daacadnimo falo sayidkiisa daacad hadduu u noqdo qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qaala xadaanii maaliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaal ina alcabda addoonku idaa nasaxa lisayidihi sayidkiisa hadduu u khayr miiro wa axsana cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisana uu wanaajiyo falahu ajruhu maratayni ajarkiisii laba jeer uu leeyahay rabbigiina hadduu caabudo sayidkiisana daacad u yahay xadiidka marka musanifka isagaaba wariyey bukhaari fii saxiixihi uu ku wariyey min ariiqi cabdillaahi bni maslamata can maalik marka xadiidkan bukhaariga uu ku yaalaa isagoo cabdullahi bni maslama uu ka warinayo meeshaana ismaaciil ibni abi uways uga wariyey ayb tarjamadii xadiidka mudaabaqadooduna waa iska daahir qaala xadaanaa mxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala ahbarana almuxaaribiyu muxaaribigan marka cabduraxmaan ibni muxamed ibni ziyaad baa leedahay almuxaaribiyu alkuufiyu laa ba'sa bihi wa kana yudallis rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala xadaanaa saalixu bnu xay ninkan waxaa la yidhaha saalixu bnu saalix bni xay marka awowgiisaa loo nisbeeyaa mararka qaar wa huwa hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala qaala rajulu licaamirin الshacabiy caamir ibni sharaaxiil ashacbi ayaa nin wuxuu ku yidhi yaa abaa camrin abu camar marka kunyada shacbi ya abaa camrin ina inaa nataxadau cindanaa inaa anagu nataxadau waxaan ku sheekaysanaynaa cindanaa agteenna ana arajula qofku idaa actaqa hadduu xoreeyo umma waladihi addoonta ilmaha u dhashay umma waladtaas addoontiisii oo isaga ilmo u dhashay haddii uu xoreeyo uma tasawajaha uu guursado ka bacdi oy zawjo u noqoto kaana wuxuu noqonayaa ka raakibi badanatahu nin fuulay hashii ou xajka u waday badanada yacnii neefka xajka loo wadee hadyiga ahee la qalayaa la yidhaah in la fuulaana haddaysan dan keenin lama fuulo haddii aynan dan ama duruuf keenin lama fuulo yani kutubta xadiidkana de waa ku taallaa masaladaas bukhaariga iyo keyrkii faqaala caamirun caamir waxa uu yidhi shacbi waaye xadaanii abu burdata abu burda wuxuu ii sheegay abu burdata bni cabdillaahi bni qays can abiihi cabdullaahi bnu qays abu muusa alashcari can abiihi abiibu ayuu ka warinayaa qaala wuxuu yidhi qaala lahum rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku yidhi alaaatun saddex lahum ajraani laba ajar bay leeyihiin rajulu min ahli lkitaab nin ahlu kitaab ah aamana binabiyihi nabigiisa rumeeyey wa aamana bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamedna rumeeyey marka ninka ahlu kitaabka yahuudiga ama kirishtaanku hadduu soo islaamo labaa jar buu leeyahay ayb yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatihi ayb waalcabdu lmamluuku addoonka la leeyahay idaa addaa xaq allahi ilaahay xaqiisa hadduu guto xaqa mawaaliihina uu guto dadka iskale xaqooda iyo warajulun nin kaanat cindahu amatan kaanat cindahu amatun nin agtiisa ay tahay addoon da'uhaa oo u tegaayo fa addabahaa edbiyo fa axsana wanaajiyo ta'diibahaa edbinteeda wa callamahaa waxbaro xadiidkan bukhaari kitaabulcilmina waa ku keenay sababta uu ugu keenayna waxay tahay wa callamahaaduu ka rabaa wuxuuna ka qaatay weliba haddii addoomadii la leeyahay waxa la baro addoommada badanaa dad shaqo un loo loo haysta waay dadku badanaa ma daneeyaan haddii addoontii la yidhi waxa la baro lalahay ee tii la dhalay gabadhii la dhalay ama ninka xaaska uu qabo ama yacni naagihii in wax la baraa min baabi owlaa bay noqoneen naagaha aan addoommada ahayn haddii in wax la baro soo min baabi owlaa ma noqonayso addoonaa la leeyahay waxa la baro doontan berribow nin kale ka iibinaaba wax calaaqaana male markaas ka laakiin gabdhahan ou dhalay iyo kuwan ou qabo iyo kuwan la dhashay iyo iyaga addoomo maaha waa dad la shinsanayo oo yacni qofkii qaybkiisa laga soo gooyey iyagii marka in wax la bara aaday muhiim u tahay waxa la baraana dabcan waxaan ka hadlayaa sharcigii in la bara oo yacni axkaamtii la baro oo caqiidadii saxiixa ahayd la baro oo waxyaabaha in la bara ayb meeshaa marka wacallama haada wuxuu baab uga dhigtay tacliimu rajuli ahlahu ninku inuu ehelkiisa waxbaro ayuu baab uga dhigaymarka wacallama haadaas fa axsana tacliimahaa tacliimteedana hagaajiyey qofka midda kale haddii diinka diinka la baro oo diin saxiixa la baro bani aadan saxu saxuu noqona qofkii wuxuu noqonayaa waxa xun iyo waxa fiican iyo qof oo la siri karo ama yacnii meel walba sidii duqsigoo kale isaga dhacaya ma noqonayn laakiin haddii aan waxba la barin mushkilo waxaa imaanaysa marka naagihii meel kale in looga sacabtumo dad ayaga di-aab ah oo acdaa ah inay buunka ay u yeeriyaan oo ay guryaha ka bixiyaanba saasaa imaanaysa marka laakiin qofkan hadduu wax garanaya saa iska celinaya dadka marka qofkuna wuxuu dad ku noqdaa diinka inuu fahmo qof aan diin fahmin dad maaha fa axsana tacliimahaa hagaajiyo uma actaqahaa xoreeyo fatasawajahaa guursado waata marka jawaabti addoontiisiiba waxbaray waa xoreeyey waa guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay idinkana waxaad aaminsantihiin ka raakibi badanatahu yaad ka aaminsantihiin saas maaha qaala caamirun caamir waxa uu yidhi acdaynaakahaa caamir marka hadalkan wuxuu ku leeyahay ninka ka warinaya saalix ninka rajulkan isaga su-aashan weydiinaya qaala waxa uu yidhi qaala caamirun shacbi waxa uu yidhi acdaynaakahaa waa ku siinay bigayri shayin wax la-aanaan kugu siinay yacnii lacag la-aan annagoo waxba kaa rabin ayaan ku siinay cilmigan waqad kaana yurkabu waa loo fuuli jiray gaadiid baa loo raaci jiray fii maa duunahaa masaladan wax ka yar ila almadiinati madiina loo aadi jiray waagii hore dadku waagay fiicnaayeen masaladan hadda adigu saddex waxyaabood baanba kuu sheegee wax ka yaray madiine gaadiid ugu ugu tegi jireen oo ay madiine intay u rartaan bay cilmiga ka soo qaadan jireen madiina manbaculcilmi ba eed meesha saxaabada deganayd waaye ayb cilmiga marka hadda muxuu ku fadhiyaa marka waa fududaaday waa fududaaday waa fududaaday si kastoo u fududaaday xataa qofka isagoo keligiisoo dhagaysan karaa culum fara badan xafiiskiisa isagoo fadhiga gurigiisa isagoo joogo ayuu dhagaysan karaa xataa cilmi waa cilmigii ama haddaad ka dhagaysato si haddaad u dhagaysato toosa iyo haddii kaleba nacam cilmiga waa un cilmigii nacam waxa un la sheegaya cilmi un waay dadkii laakiin cajzi unbay kasii qaadeen marqiimihiisa eh, marka waa kana wuxuu leeyahay iska qaada xadiidkan lacag la-aan intaan wax ka yarbaa meeshaas loo aadi jiray de cilmiga muhimadda ugu fiicanna waxay tahay horta baahidiis in la fahmo adiga cilmi baahi inaa u qabtay iyo in kale haddaad fahmto waa fiican tahay laakiin midda ugu darani waxay tahay haddaadanba fahamsanayninaa baahi u qabto taasaa mushkilada ugu badan taas xadiidkan marka imaamu lbukhaari saxiixiisuu kusoo saaray min ariiqi cali bni lmadini can ibni cuyaynata ayb can saalix bni xayin ayb meelaha marka kitaabu lcidqi iyo ku keenay kitaabu alcilmina waa ku wariyey meelo badan buu ku wariyey ayb qaala xadaanaa muxamed bnu اlcalaa wa huwa abu kurayb qaala xadaanaa abu usaama can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam almamluuku aladii yuxsinu cibaadata rabbihi addoonka la leeyahay ee cibaadada rabbigii wanaajiyo wa yu-addii ilaa sayidihi sayidkiisana u guto alladii furida wixii lagu waajib yeelayna u guto aaacata daacada u guto wanasixata u guto wa wayuadii ilaa sayidihi u gudanaya aladii furida wixii lagu farad yeelay aaacata u guto wanasixatana u guto lahu ajraani laba ajar buu leeyahay ninkaas bukhaari baa soo saaray saxiixiisa bihada sanadi nafsihi weliba kan sanadkan laftiisa kusoo saaray laba kun shan boqol konton iyo kow oo saxiixiisa ah qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadaanaa cabdulwaaxid wa huwa bnu ziyaad qala xadaanaa abu burdata qala xadaanaa abu burdata qaala xadaanaa abu burdata bnu cabdillaahi bni abi burda qaala samictu abaa burdata yuxadiu can abiihi abuu muusa alashcari wa qaala qaala rasuulu lahi sal l slam almamluuku lahu ajraani ida addaa xaqa allaahi hadduu guto fii cibaadatihi aw qaala fii xusni cibaadatihi buu yidhi wa xaqa maliikihi ninka iskale xaqiisana uu guto alladii ymlikuhu ou hananayo alladii ymlikuhu isaga hantay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alcabdu raacin addoonku waa raaci ayb addoonkii waa mas-uul oo wuxuu mas-uul ka yahay shaqada loo dhiibay qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii malikun can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slama qaal kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatihi dhammaantiin raaciyaal baa tihiin mid kastaana waa mid laga su-aalayo wixii loo ilaalada looga dhigay falamiiru amiirka aladii cala annaasi amiirka dadka korkooda ah daacada ku leh raacin weeyaan waa raaci wahuwa mas-uulun can raciyatihi waana mid la su aalaya raciyadiisa warajulu ninku raacin weeyaan calaa ahli beytihi mid loo diray ahlu beytkiisa gurigiisa wa huwa mas-uulun can raciyatihi racyadiisa mid laga su-aalayo wa cabdu rajuli qofka addoonkiisuna raacin weeyaan mid loo raaci ah calaa maali sayidihi buu raaci ka yahay wa huwa mas-uulun canhu waana mid laga su-aalayo alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkan bukhaari bi hada sanad buu ku soo saaray fii saxiixihi todoba kun boqol soddon iyo sideed kitaabu laxkaam ayb khaaabi xadiidkan markuu sharxayay sharxa bukhaariga ee uu leeyahay waxa uu yidhi ishtarakuu dadkan waxay wadaageen ay limaama wاlrajula waman dukira fi tasmiyati imaamka madaxweynaha iyo ninka iyo addoonka inta xadiidka lagu sheegay waxay wadaagsadeen ay fi lwasfi biraaci hal tilmaan ayay wadaageen waa raaci inay yihiin imaamku waa raaci ninku waa raaci haweeneyda waa raaciyad addoonku waa raaci tilmaanta raacinimada waa wadaagaan wa mucaayanatihi wuxuu yidhi marka wa macaaniihim mukhtalifatun macaanidooduna waa kala duwanta hadda isku macno maaha fa ricaayatu limaami alacdam imaamka weyn ricaayadiisu waxay tahay xiyaadatu shariicati shareecada inuu ilaaliyo imaamka weyn waxaa laga raba kow shareecada inuu ilaaliyo yacnii kutubaha siyaasa sharciyada ka hadlaan ama axaadiidta ama fiqhiga muhimaat limaam markay ka hadlayaan kow xiyaadat shariica shareecada inuu ilaaliyo dadkan diinkooda waa inuu u ilaaliyaa isagaa mas-uul uga ah haddii marka isaga uunan ilaalinin qof kale ma ilaalin kara dabcan dadka kale uun wax yaryar si yaray u ilaalin karaan maahane isaga laakiin marku dhaaranaayo mas-uuliyadda uu qaadaayo daruuriyaadka shantaa diinta ugu horeyso shayga ugu horeeya marka uu mas-uulka ka yahay kaas wa hadduu og yahay iyo hadduunan ogeynba hadhow marka ma ogi ma laga yeelay xiyaadatu shariicati biiqaamati alxuduudi wuxuu ku ilaalinayaa marka xuduuddi inuu oogo waalcadli fi lxukmi waxaa kaloo ku ilaalinaa sharciga cadaalad ummadda cadaaladiisu inay wada gaarto ayb waxyaabahaas marka ku ilaalinaa wa ricaayatu rajuli ninka ilaalinta ou ahlahu ilaalinayana siyaasatuhu liamrihim waa inuu marka arinkooda uu maamulo wa iisaaluhum xuquuqahum xuquuqdoodana inuu gaarsiiyo wa ricaayatu lmar'ati naagta ricaayadeeda iyo mas-uuliyadeedana tadbiiru amri lbeyt guriga arrinkiisa inay maamusho walowlaadi ilmaha walkhadami iyo dadka ka adeegaya ayb iyo wاnasixati lizowj iyo ninkoo ay u daacad noqoto fii kulli dalika intaasoo dhan wa ricaayatu lkhaadimi shaqaalaha ricaayada laga rabana xifdu maa taxta yadihi gacantiisa waxa ku jiro ee shaqada loo dhiibay inuu ilaaliyo waalqiyaamu bima yajibu calayhi min khidmatihi iyo shaqada loo dirayna inuu aada ugu istaago laba shay marka ninka shaqaalaha shaqada loo dirayna ha qabto gacantiisa waxa loo dhiibayna yownan ku ciyaarin oo yaanu khiyaanin macno aada weyna ku jiro annaga marka waa la-nahay taas ninka haddii tukaankan hay ilaali layraa ka shaqeey wuxuu rabo samaynana shaqadan qabo ama dowlaha u dhiibto ama qof ha u dhiibo ama yacnii shirkad ha noqdo wixii wuxuu isaga takri si aan fiicnayn uma qaadanayo maalkan qof kale inuu leeyahay ajnabi ka yahay xisaabtan dhab ah un inuu uga bixi karo ma u qaadanayo saas hadhowna haddii la yidhaha war lagula xisaabtamo waxaa laga yaabaa inuu qayliyo ama inuu iska dhuuntaba suuqan hadda mashaakilka ka jira wax yar ma aha ninbaa soo shaqo u wado uwado wado ninkii waa dhuuntayaa laleeyahay dad xoolihiisu isku dhufdhuftay ama wixii loo dhiibay buu qaatay ama ammaanadii la-ag dhigtay buu dardaray hore unba u baxay marka mana ka dheera shakligu qofka shakligiisa markaad aragtana shakli wuxuu u egyahay qof muslima shakligiisna masaaidkiina waa soo gelaa shakli muslina u eg yahay shakligiisa hadda haddii la yidhaahdo waxa ugu yar oo shayga ugu macduumsan ama naadirka ah maxay tahay dadka haddii la weydiiyo nin kastaa jawaab waa u haayaayo ila tahay ammaanada ninka kasta amnwaa ammaanadu kuleeyahay walidaalika waxaa dareemaya qof shaqaha loo dirsado marka la yidhaahdo qofku intaas oo jeer inuu fakero ilaahay iska baryo qof raadiyo haddii ilaahay nin fiican ugu toosa yarah waxaa badan inuu dhowr qof bedelo taana waxay kutusay ammaanadu inaysan badnayn khatar waay marka qofkan marka addoon keliya lagama sheekaynaya khaadimkiia laga sheekaynaya shaqadiina ha qabto hana ilaaliyo wixii loo dhiibay haddii kale wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mar walbaa raciyadaas waa layska su-aala ayb qaala xadaanaa axmed bnu ciisa marka kor keliya wax kama hadlaysa mararka qaar yani madaxda yaa laga yaabaa in la yidhaha xaggooda la fiiriyo maxaa madaxda xaggooda lafi dadkiiaanba suuqiyaa sidaan u ege madaxda un ninka noqonayo kan suuqa ka tegay unsoomaa kaa unbaa noqonaya marka dadku intay sidan yihiin ma filayaan wax fiican inay helaan suuragalna ma aha qala xadaana axmed bnu ciisa wahuwa tustariyu qaala xadaana cabdulaahi bnu wahbin qaala ahbaranii makhramatu bnu bukayr can abiihi sanadkan waa soo marnay can cabdillaahi bni sacdin mowlaa caaishata zawji nabiy sal l slam cabdulahi bnu sacdin atamiimiy maqbulu ahraja xadiidahu albuhaariy fi ladabi lmufrad alimaam almizi tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi rawaa lahu lbukhaariyu fi ldab hada alxadiid alwaaxida ninkan adabulmufradka halkan xadiisu ku leeyahay bes mid labaad ma arkaysa xaafid ilmizi tahdiibu lkamaalka sidaas ku yiri waana keenay xadiidka ayb qaala samictu abaa hurayrata yaquulu alcabdu idaa ataaca sayidahu addoonku hadduu sayidkiisa adeeco faqad ataaca allaha caza wajalla allow adeecay faidaa casaa sayidahu sayidkiisa hadduu caasiyana faqad casa allaha caza wajalla allow caasiyey daacada allow caasiya waxay tahay ilaahay wuxuu ku farad yeelay sayidka addoonku inuu sayidkiisa adeeco ee addoonnimadana ogaada islaamku isaga ma keenin hortiisay jirtay ee islaamka laguma eedayn kara marka addoonnimada islaamkii hortiis waa lays addoonsanaya markii islaamku uu yimidna addoonsiga waa yareeyaba islaamka leanna dariiqyo badan baa waagi hore laysku addoonsan jiray ninka haddii lacag lagu yeesho uu bixi waayo ninka ku leh ninka kule baa addoonsan jiray ninka haddii uu magaaladiisa iyo deegaankiisa ka soo tago meel iska socdo dhab inta la dhaho ayaa addoon laga dhiga jiray dagaalada dadka lagu qabto waa badnaayeen qaabkay dadka laysu addoonsado markii islaamku uu yimid macaanidaasoo dhan waa reebay hal macno keliya laysku addoonsan karaa oo iyada xataa ikhtiyaar ka furan yahay halkaasna waxay tahay imaamku markuu jihaad ama jihaad saxa ah marka la qaado dadka la qabto ama yacni daraari ha noqdaan ama xataa kuwa la dagaalamo ha noqdaan haddii adoon addoonsi lagu qoro kuwaas dagaalamaayo de markaa waa la addoonsana halkaas qaab ayaa lagu reebay ayaa lagu soo reebay islaamka uu ku reebay bis sifo kale oo la ysku addoonsan karaa male halkaas qaabna hadda waxaa weeyaan ninkaa la addoonsanayo waa nin addoonnimadii alla ka cararay bal dagaal ugu daray diinkii nin marka isagii kufri iyo dhibaato inuu yani e, yani ilaahay ku gaaloobo haddana dagaal diinkii kala hor yimaado nin sidaa lagu qabtay unbaa la doonsan karaa isaga laftirkiisana fa imaa manan bacdu wa imaa fidaanaa kasii furan soma fahmin haddana shareecadu waxay aada ugu dadaashay dadkii addoommada ahaa say u faka lahaayeen oo addoonsiga looga badbaadin lahaa waa aragteen kafaaraad badan fatariiru raqabatin fataxriiru raqabatin baa ka buuxda haddana qofku inuu addoon xoreeyo ajar badana loo sheegay wamaa adraaka malcaqaba faku raqaba marka in la yiraahdo marka islaamka addoonsi qabo inay reer yurub yiraahdaan ama reer galbeed inuu yiraahdo waa min dajalihim wa kadibihim addoonsi xun ayagaa keenayba ayb ayagaa inta dadka watay adoonsi geliyey oo aada noloshooda u qaribay dad aynan marka waxay ka bi'iyeen aan jirin islaamku laakiin dad meel iska jooga inta soo qabqabta addoonkama dhiganin mar walbaa nimankan marka waa min baabi ramatni bidaa'iha fansallat cudurka ayaga cudurkooday kugu tuurayaan aday hadhow kugu nabayaan marka ayagana waa kaaga siibanaya marka addoonnimadaan maanta dhan ku celcelinayno ha u malayninina wax islaamku wata marka oo uu la yimid yani baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man axaba qofkii jeclaystay an yakuuna cabdan inuu addoon noqdo qala xadaanaa ismaaciil qala ismaaciil bnu abi uways qala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can yunus can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama yunus waa yunus bnu yaziid alayli sulaymaanna waa sulaymaan bnu bilaal almadani zuhri waa macruuf saciid bnu lmusayabna waa macruuf min akaabir taabiciin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal alcabdu lmuslimu addoonka muslimkaa idaa addaa xaqa allaahi hadduu guto ilaahay xaqiisa wa xaqa sayidihi sayidkiisa xaqiisana ou guto lahu ajraani buu leeyahay wladii nafsu abi hurayrata biyadihi baan ku dhaaranayaaye waxaa dhahaya marka waladii nafsu abi hurayra waa abu hurayra laftiisa lowla aljihaadu hadduusan jiri lahayn fii sabiilillahi lagu jihaado walxaju xaj hadduunan jiri lahayn wa biru ummii hooyaday u samafalkeeda hadduunan jiri lahayn la axbabtu an amuuta mamluukan waxaan jeclaysan lahaa addoon anoo layleeyahay inaan dhinto yacnii si uu ajarkaan u helo mar haddii la yidhi laba ajar buu leeyahay intaan dambe marka waladii nafsu abi hurayrata biyadihi waa mudraj weliba mudraj inay tahay waxaa lagu garanaa mustaxiil waa inuu nebigu warkan yidhaahdo lana nebigu inuu tamaniyo addoonnimo suuragal maaha rasuulka ilaahi inuu addoon qof u noqdo ma tamaninayo dabcan midda labaadoo kale waxay tahay waa biru ummi ku jirta wabiru ummi macquul maaha rasuulku inuu yidhaha wabiru ummi maba noolaba rasuulka hooyadiisa mar horay dhimatay soomaaha waxyaabaha idraajka lagu fahma waxaa ka mida yani listixaalatihi mustaxiil inay tahay an yasdura min anabiyi sal l slam nabiga inuu kasoo fulo hadda tan oo kale waladii nafsu abi hureyra iyo inta ka dambayso rasuulka inay kasoo fushaa macquul maba aha ayb xadiidkan bukhaari saxiixiisuu ku soo saaray macnihii uu u tarjamtayna marka waa xadiidkii tarjamada waa isdaboolaya baabun ay hada kani baabun baab weyaan laa yaquulu ma dhahaayo cabdii addoonkayga yani laa yaqul cabdii bay ka dhigan tahay khabarun bimacna nahyi yownan dhihin cabdii qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd illaahi qaala xadaanii bnu abi xaasim can اlclaa huwa calaa bnu cabdiraxmaan can abihi can abi hurayra can الnabiy sal l slam qaal laa yaqul axadukum midkiin younan dhihin cabdii amatii addoonkayga addoontayda kullukum dhammaantiin cabiidullaahi ilaahay addoomihiisaa tihin yacnii kan addoonka ah iyo iyo yani idinka sayidka u ah labadiinnaba waxaa idinka dhexeeyo oo aada leedihiin Eh, addoonnima idinka dhexayso allaad addoon u tihiin wa kullu nisaa'ikum naagihiinoo dhanna imaa-ullaahi ilaahay addoomihiisa wa walyaqul ha dhaho ghulaamii jaariyatii wa fataaya wa fataatii sidaa ha yidhaahda imaamu lbukhaari saxiixiisu kusoo ayuu ku wariyey bimacnaahu macnaa sidaan u eg xaafidku marka wuxuu yidhi zaada almusanifu fi ladabi اlmufrad wamuslimu min طariiqi اlcalaa can abiihi can abi hurayrata kullukum cabiid ullaahi wa kullu nisaa'ikum imaa ullahi intaas bukhaari ma warinin muslimaa wariyey iyo adabulmufradkuu bukhaari ku wariya saxiixa kuma warinin ayb marka kullukum cabiidullaahi wa kullu nisaa'ikum imaa ullaahina ciladii bay caddaynayna oo wuxuu yidhi faarshada sala allahu calayhi wasalama ila alcilati fi dalika liana xaqiiqata alcubuudiyati inamaa yastaxiquha allahu addoonnimada dhabtaa allah iskale allah dadka kule sooma walina fiiha tacdiiman cabdii markaad tira amatii xoogaa tacdiim baa ku jira weynaan laa yaliiqu bilmakhluuqi makhluuq aan laayiq u ahayn oo towxiid dhammaystiran haddii la rabo laa yaliiqu bilmakhluuqi isticmaaluhu linafsihi inuu isticmaalo khaaabi isaga wuxuu yidhi almacnaa fi dalika kullihi raajicun ila albaraa'ati min alkibri waltizaami اdulli wاlkhuduuci lilahi caza wajal khaaabi wuxuu yidhi macaanidaas o dhan waxay u laabanaysaa laba shay kibir in laga beri noqdo iyo in la laasimo addoonnimo iyo dulli alla loo dulaysan yahay subxaanahu wa tacaala macnahaasuu khaaabi marka u sheegay saa darteed marka ma wanaagsana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yaquulu ma dhahayaa sayidii ma dhahayaa tii hore waxay ahayd sayidku iyounan dhihin cabdii amatii middan waxay tahay addoonka la leeyahay isaga sayidkiisa ayaanu dhihin sayidii sayidii ma dhahayaa tarjamadan qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal wahuwa alanmaatiyu waa marar badanuuna soo maray qaala xadaanaa xamaad bnu salma can ayuuba wahuwa ayuub bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy waxabiibin xabiib bn abi haabit wa hishaamin hishaam bn abi cabdillahi adastawaa'i can muxamadin can muxamedin waa moxamed bnu siriin can abi hurayrata can اnabiy sal ll slama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin cabdii waamatii walaa yaquulanna almamluuku ka la leeyahayna younan dhihin rabbii wa rabbatii marka rabbii wa rabbatii waxaa loo diidayaa de waa macnihii horen soo marnaa loo diidaya tacdiim baa ku jira tacdiimna allah xaqiiqadiis iskale laakiin in la dhahaa ma bannaan tahay karaahada iyo ka tagba in la dhahaa ma bannaan tahay qur-aanka waxaa ku jirto qaala rjic ilaa rabbika fasalhu maa baalu niswati allatii qaacna aydiyahunna soo kuma jirto ilaa rabbika yaa waay marka rabbiga loo tegaayo oo naagihii xaalkooda la su-aalayo waa boqorkii ayb inahu rabbii axsana mathuwaaya waxaa lagu macneeyaa ninkii markaas guriga keenay nabiyullaahi yuusuf laakiin midaanaaba sariix ah qaala irjic ilaa rabbika marka waa la dhihi karaa laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican in laga tilmaamo oo la yiraahdo yacnii rabbi sidaan hadda xadiidkan uu sheegay walaa yaquulanna almamluuku rabbii wa rabbatii yownan dhihin mamluuga rabbii wa rabbatii yaanu dhihin walyaqul ha yidhaah fataaya wa fataatii yaa dhahaya fataaya wa fataatii sayidkaa dhahaya wa sayidii wa sayidatii ha yidhaah tanna yaa dhahaya addoonkaa dhahaya sayidii marka waa la ogolaya wa sayidatii iyada lafteeda wuu keeni doonaa waa laga fiicaya iyada xataa waa laga fiicaya kullukum mamlukuuna dhammaantiin waxaa tihiin kuwa la leeyahay warabu rabbiguna allahu casa wajal marka arabu haddii alla geliyo de waaba alla keliya haddii kalena marka waa in la idaafeeya rabulbeyt iyo waxyaabaha iyada waa la dhihi karaa xadiidkan abu daawuuda wariyey min ariiqi muusa bni ismaaciil can xamaad bni salamata bihi kitaabuladabu ku keenay nasaa-ina fi sunani اlkubraa ayuu ku wariyey min dariiqi xasan bni bilaal can xamaadin bihi imaam axmedna waa soo saaray eh, musnadku kusoo saaray qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa marka waana saxiix qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa bishru bnu اlmufadal qala xadaanaa abu maslama ninkan magaciisa saciid bnu yaziid bni maslamata alsdiyu ayaa la yidhaha abuu maslamata albasriyu alqasiir hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi nadrata waa abuu nadraan marka almundir bnu malik bni quaca ayaa la yidhaha can muarifin wa huwa muarif cabdillahi bni shikhiir qaala abi qaala muarif wuxuu yidhi qaala abi abihi cabdullahi bnu shikhiir indalaqtu fii wafdi bani caamir reer bani caamir wafdigooda anoo la jiro ayaan tegay ila nabiyi sal l slam nebiga xaggiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen anta sayidunaa wafdigii baa nebigay ku dhahayaan sidaa anta sayidunaa baa tahay qaala nebigu waxau yidhi asayidu llaahu asayidu sayidka allahu lanna macaanida sayidka maxaa laga wadaa kan isaga loo baahan yahay oo isaga aan cidna u baahnayn allah marka aan cidna u baahnayn sayidku waa kan xaajaadka ummadda dadka xaajaadkooda iyo danahooda kay ula soo qasdaan waa marka alla unbaa xaajaadkana loola qasdaa dabcan asayid allaahu ayuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen ayb haddana marka de nebigu sayid waa yahay oo xadiidkii ana sayidu waladi aadama walaa fakhr laakiin macaanidaas iyo macnahan isla mid maahan isku xaqiiqana ma noqonayaan qaaluu waxay yidhaahdeen wa afdalunaa fadlan wa afdalunaa waxaa tahay nebi allow anta adigu wa anta adigu afdalunaa ka noogu fadli badan baa tahay fadlan xagga fadliga wa acdamunaa ka noogu weynin badan baa tahay dowlan xagga ixsaanka ixsaankana ka noogu weyn baa tahay ayb qaala waxa uu yidhi faqaala nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi quluu biqowlikum qowlkiina dhaha walaa yastajriyannakum shaytaanu shaydaan iyownan idinku socodsiinin waxyaabahan yacnii shaydaan wakiil yowna idinka dhiganin iyo rasuul ay laa yastaqlibannakum shaydaanu yownan idinka adkaanin fayatakidakum jaryan oo idinka dhigta marka wax uu ku shaqaysto ku ordo ay rasuulan waa wakiilan waay ibnu ahiir saasuu yiri yownan idinka dhiganin rasuul iyo ergey iyo wakiil shaydaan ha u noqonina meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa shaydaanku wuxuu aad ugu dadaalaa huluwiga qofka yacnii la jecel yahay in lagu xadgudbo oo laga dhigo wax uunan yacni bani aadamnimadaba in laga bixiya oo markii dambe wixii ilaahay iska lahayba wax laga siiya shirkigii ugu horeeyey ummadda ku dhacana dadkaas saalixiinta quluwi lagu sameeyey bis uun wahay waxyaabahaasna de waxaa keenaya qofka qofbuu iska jeclaanayaa wanaaggiisu arkayaa waxaa laga yaabaa marka mararka qaarayna inuu aad xadgudubba ugu sameeyo marka dambe meel uunan eh, xadkiisii in xagga sii dhaafi taasoo kale marka taasuu diidaa nebiga marka sayidunaa eray la ogol yahay hadda dembi ma aha laakiin nebigu muxuu u leeyahay quluu biqowlikum riwaaya waxay leedahay bibacdi qowlikum warkiinan wax ka mida un dhaha walaa yastajriyanakum shaydaan muxuu u leeyahay marka wuxuu diidayaa hadalkan hadda ay dhahayaan hadday ammaanta ku talax tagaan oo ay ku xadgudbaan marka dambe dee eh, shirki inay ku dhacaan buu ka baqaan ayb waana dhacday oo de rasuulku dadka Eh, yani hadda dadka waxaad arkaysaa waxay ku leeyihiin rasuulka in la ammaano maa la diidan yahay lama diidana waa kan rasuulka isagaaba dhahaya walaa yastajriyanakum shaytaan ammaanta uu leeyahay ku ammaan wax ka koreeya laa hana ku talax tegin haddii aad ku talax tagto marka dambe de ilaahay baad wax ka gelay marka marka rasuulka inaad ammaanto ood ammaan uga dhigto wax ilaahay aad dembi uga gelaysaa ma saxsanaanayso gabadhii markii ay timid nebigu markuu soo laabtay nadaray gabar yaraa nadar gasho waxay shardi ku gashay ilaahay haddii nebigu uu soo nabad celiyo waxaa igu ballanay tiri inaan korkiisa aan geeraar ka tiriyo markaasuu nebigu yidhi nadarkaaga oofi waa yahay markaasay waxyaabihii marka ay ku qowlaysay waxaa ka mid noqday nebigay soo ammaantay soo ammaantay waxaa ku jiray wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa nugu jira nebi berri waxa dhacaya og markaasuu nebigu wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin warkaagii hore dheh kan laakiin dhaaf buu yidhi fa inahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya ilaahay unbaa og marka de rasuulkii ammaantiibaa weentaas intay ka badisay waxay ugu dartay waxyaaba marka aan isaga laaciq u ahayn nebigana waa ka celiyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka haddii la yidhaahdo rasuulkii iyo rasuulku waa makhluuq allana waa khaaliq kale farqi ceeb ma leh dadka qaar baa marka waxay iska dhaadhiciyaan nebiga si kastood u ammaanto ammaan maba loogu xad gudbi karay leeyihiin waaba loogu xad gudbay waaba kan xadiidkan muxuu yahay hadda aan sheegayna inta la ammaanay xadkiisoo lama dhaafinin oo rasuulka isaga suu iskama celinin marka maxay tahay in la yidhaha nebiga maba lagu xadgudbi kara si kastoo loo ammaano mabamaba la gaari karaba mubaalaqa mabaleba in la yidhaha khalad oo markaas la yidhaha dacma dacathu nasaara fii nabiyihimu waxkum bimaa shita madxan fiihi waxtakim waxtakimi buusiiri saasuu yidhi burdaha iskaga tago yidhi wixii nasaaro ay nebigoodii ku sheegeen yacni adiga hadhihin nebi maxamed wiilki ilaahay waay ka tag inta kale waxaa rabta iska dhuhi de ninkaasi nin iska abwaan u ahaa ma ahayn nin hadda oo cilmi iyo shaqadiis ay tahay ma ahayn macno in loo yeela maba ahanba marka laakiin dadkeenna qaar badan baa wax kale u haysto innaga lafteena bilmunaasaba itxaafu lkhiyaraha buusiiriga aan sheegayna kan ma aha yaa loo qaadanin nisbaday wadaagaan buusiirigan oo muxadidka ah waa waxaa weeyaan wuu ka horreeyey kan waa ninka iskale misbaaxu zajaajaha bizawaa'id ibni maaja iyo ninkaas xadiidu ka shaqeeyaa ninkaana waa iska abwaan adiib iska iska gabyaan wax hadda culumanimo ku yaqaana ma jiraan waxyaabahaas marka in layska ilaaliyo rasuulka inaan lagu xadgudbin isagaaba yidhi laa turuunii kamaa adrat nasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu aniga igu xadgudbinina ayuu yidhi sida nasaare ugu xadgudbeen ciisa inamaa ana cabdun anu addoonaan ahay faquluu dhaha cabdullaahi warasuuluhu dhaha xadiidkan marka saxiixeynku ku yaalaa min xadiidi cumar bukhaari kitaabulambiyaa uu kusoo saaray marka haddii xadgudub ounan jirin rasuulku ma dhaheenba yaan laygu xadgudbin haddii aanu xadgudub imaanaynin ayb walaa yastajriyanakum shayaan xadiidkan marka sayidka nebigu waa la dhihi karaa waana la yahay laakiin nebigu haddii midii la ogolaa uu leeyahay war wax kamida dhaha ama ka tagaba maxaa umalaynaysaa marka mid aan la ogolaynba isaga ninkii markuu yidhi maasha allah huwa shita wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddan orma ilaaha anay ila sintay maxay tahay maa sha allahu washita aa leedahay quluu maa sha allah waxdahu qaala baabun alrajulu raacin fi ahlihi qala xadaanaa caari wa huwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu qala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuba can naafic can ibni cumara qaala qaala nabiyu sal l slam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih falamiiru raacin wahuwa mas'ulu wاrajulu raacin cla ahlihi wahuwa mas'ulu wاlmarأaةu raaciyaة clى beyti zawjiha wahiya mas'ulaة alaa wkulkm raacin wkulkm mas'ulu can raciyatih qala xadaana musadadu qala xadaana ismaaciilu qala xadaana ayubu ismaaciil waa ibnu culaya ayubna waa sakhtiyaani can abi qilaaba cabdullahi bni zayd aljarmi weyaan can abi sulaymaan malik bni lxuwayrith qaala wuxuu yidhi atayna nabiya sal l slam nebigaan u nimid wanaxnu shababatun annagoo dhallinyaro ah mutaqaaribuuna isku dhowdhow fa aqamnaa cindahu agtiisaan ku nagaana cishriina leylatan labaatan habeen fadanna wuxuu maleeyey annaa annagu ishtahaynaa ahliinaa qoysaskeenna iyo reeraheenna inaan u hilownay fasa'alanaa wuxuuna su'aalay canman taraknaa fii ahliina ehelkeenna dadkaan uga soo tagnay fa akhbarnaahu waa u sheegnay wa kaana nebigu wuxuu ahaa rafiiqan mid dhimrin badan oo jilicsan raxiiman naxariis badan nebiga yacnii mid dadka u dabacsan oo u naxariist naxariis badan buu ahaa raxiiman naxariis badan fa qaala waxa uu yidhi irjicuu ilaa ahliikum qoysaskiina ama ehelkiinni u laabta facallimuuhum waxbara wamuruuhum fara oo amra wasalluu tukada kamaa ra'aytumuunii usallii saad ay aragteen inaan u tukanayo faidaa xadarat isalaatu hadday timaado falyu-adin lakum axadukum midkiin ha idiin adimo walya-umakum akbarukum ka idinkugu weynna ha idiin imaam noqdo xadiidkani wuxuu ka rabaa ninku dee ehelkiisii mas uuluu ka yahay dadkan markay kasoo tageen labaatan beri inay iska fadhiyaan oy joogaan ou arkay waa ka nebiga dhahaya marka ehelkiinii aada waxbara iyagaa xaq idinku leh wamuruuhum farana waxaan amarkaa shareecada fara ayb marka qofku inuu ehelkiisa iskaga tago oo u dayacan yahay oo uu yacnii e, waxyaabo kale un uu ka shaqaynayo ama uu e, balwad ha ku mamanaado ama yani isagu diin ayaan ku dhex jirayaaba ha yidhaahdee marna inuu ehelkii hadduu diin ku dhex jiraan ehelkii inuu meel ku ogyaha laga rabaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina